alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa <clears throat> aalihi wa asxaabihi ajmaciin qaala almusanifu raximah llahu tacaala <clears throat> baabu tasami ay baabu xukmi tasami isku magacaabistii xukunkeedu u baabiyay biqaadi lqudaat la isku magacaabo garsooraha garsoorayaasha iyo wanaxwihi wixii magaca ama sifa ee kaa shabaha maqsuudkii ujeedada baabkani waa bayaanu ana tasami biاlasmaa walalqaab alati fiiha tacdiimu laa yaliiqu ila biاllah yunaafi kamaal الtawxiid waa in la caddeeyo in laysku magacaabo ama laysku naaneyso magacyada iyo naaneysaha ay ku jirto weyneyn ilaahay subxaana watacaala ku habooni inay tahay mid towxiidka kamaalkiisa meesha ka saareysa lima fii dalika min adalaalati calaa nuqsaani tacdiim illahi fii qalbi اlcabd addoonku inuu la baxo magacyada xambaarsan weyneynta ilaahay un ku haboon waxay daliil u tahay in weyneyntii ilaahay qalbigiisa ay ku yaraatay marka maqsuudku waa bayaanu ana tasami biاlasmaa walalqaab alati fiiha tacdiimu laa yaliiqu ila biاllah yunaafi kamaal الtawxiid lima fi dalika min adilaalati calى nuqsaani tacdiim اllahi fi qalbi اlcabd waxaa markaa ka mida magacyadaasi qaadi اlqudaat iyo malik اlamlaak iyo xaakim اlxukaam iyo kuwa la halmaala waayo xaqiiqatan macnaha ay magacyadaasi tusinayaan ilahay un baale subxaana wa tacaala walihada wuxu shekh cabdiraxmaan bn xasan ana hada lafظa inama yasduq calى اllah fahuwa mlik اlamlaak liannahu huwa اlmeliku fi اlxaqiiqa lahu اlmulku walahu اlxamdu huwa calى kuli shayin qadiir yatasarafu fi اlmuluki wagayrihim bimashiiatihi wairaadatihi kama qaala tacaalى qul illahuma malika اlmulki tu'ti اlmulka man tashaa ilى akhiriha falaa yenbagii an yucadama اlmakhluuq taas ma banaana in makhluuq lagu weyneeyo bima yushbihu ma yucadamu bihi اlkhaaliqu jala wacala wax shabaha waxaa khaaliqa lagu weyneeyo wama kaana mila dalika yana malik اlmuluk iyo kala midka ah fayunhى canhu kaladi tarjama bihi اlmuصanif lannahu laa yasduq hada اlmacna ila calى اllah malik اlamlaak iyo macaanida lamidi ilah un bay ku dhaboobi kartaa falaa yaslux an yusama bihi اlmakhluuq lanna kula lafdin oo yaqtadi الtacdiima wاlkamaal erey kasta oo weyneyn iyo sifaat اlkamaal inay u dhan yihiin cidda laga hadlayo tusinaya laa yakunu ila lahu tacaalى wataqadasa duna gayrihi wa quraة ciin اmuwaxidiin safxada laba boqol iyo afar iyo toban sheekh sicdina wuxuu yihi falaa yusama axadu bsmi fiihi bismin fiihi nawc mushaarakati lilahi fi asmaءi wa sifaati laguma magacaabayo axadna magac ay ku jirto ama laga dareemayo mushaaraka lilahi fi asmaai wa sifaati inuu makhluuqan ilaahay magacyadiisa i sifaatkiisa la wadaago kaqaadi lqudaat wa malik lmuluuk wa naxwiha wa xaakim اxukaam aw biabi اxakam wa naxwihi wa kulu hada xifdu litawxiidi waliasmaa illahi wa sifaati magacyada tacdiimka tusinaya ilaahay cid aan ahayn in lagu magacaabo loo diiday ilaalin la ilaalinayo towxiidka iyo ixtiraam la ixtiraamayo ilahay magacyadiisa iyo sifaatkiisa wadafcu liwasaa'il shirk waa magacii tacdiimka iyo weynida iyo kamaalka tusinaya ilaahay cid aan ahayn haddii loogu yeedho sidaynu hore u sheegnay arrintaasi waxay wasiilo iyo wado u tahay shirka walihada wuxu wadafcu liwasaa'il shirk xatى fi اlalfaad alati yuksha an yutadaraja minha ilى an yudana mushaarakaة axadi lilahi fi shayi min khasaaisi waxuquuqi hataa magacyada laga baqanayo yaan loola qasdiyin be marka dambe inay ku dambeyso in la maleeyo ka magacaa loogu yeedhay ama kunyada ama laqabka inuu ilaahay la wadaago shay khasaa'istiisa kamid a sheekh fawsanna wuxu uhi munaasabatu hada baab likitaab الtawxiid bayaanu ana tasami bismi fihi mushaarakaة lilahi fi الtacdiimi shirku fi الrububiya munaasabada baabkan uu tawxiidka la leeyahy waxa weeye waxaa la caddaynaya in la isku magacaabo magac ay ku jirto ama laga dareemayo kan lagu magacaabay ilaahay inuu weyneynta la wadaago inuu yahay shirku fi الrububiya atasami markuu leeyahay ujeedadu maa inuu isagun isu bixiyo bal waxaa isku xukuma inuu isagu magacaa la baxo meliku lamlaak iyo xaakim اxukaam iyo qaadi اlqudaat iyo wixii la halmaado aw an yusamiyahu bihi gayruhu ama inay cid kale u bixiso wayarda bidalika magaca isaguna u ogolaado raali uu ku noqdo wاlwaصfu fi dalika kalsmi sifaduna waxay la mid tahay magaca haddii magac looga dhigo iyo haddii sifo looga dhigo iyo hadii kunyo looga dhigo iyo haddii laqab iyo naanays looga dhigo intuba waa isku xukun oo ciladii baa ku jirta loo diiday magaca in lala baxo qaadi qudaat buu baabka ka dhigay musanifku laakiin lafdigaasi xadiidka kuma soo aroorin xadiidka si aada arkayso qaadi lqudaat kuma jirto waxaa ku jira melik اlamlaak marka muxuu musanifku melik اlamlaak tarjamadiiya baabka u gelin waaya maadaama lafdigii xadiidka kusoo arooray inuu lafdigaa ka leexday oo mid la macnaa uu keenay wuxuu ku ishaarayaa musanifku raximah llahu tacaala in meliku lamlaak wixii la macnaa oo dhamina uu la xukum yahay oo qaadi lqudaat iyo xaakim alxukaam iyo inuu la mid yahay qiyaasa calaa ma warada fi lxadiid meliku lamlaak oo kusoo arora baa loo qiyaas qaadanaya marka qaadi lqudaatna macnihiisu waa maxay alqaadi aladi huwa aclى min jamiici اlqudaat waa garsooraha garsoorayaasha oo dhan ka sareeya wayataxakamu fiihim oo iyaga xukumo oo ku tasarufa man hada allahu subxaana wa tacaala ilaahay baa sifadaa iskale wa naxwihi markuu leeyahay qaadi lqudaat wixii shabaha weeye ka xaakim اlxukaam wamalik اlmuluk wacaalim اlculamaa وسلطان السلاطين وغير ذلك من الأسماء والصفات التي تدل على هذه المعاني مسألة حكم التسمي بهذه الأسماء المقاعدة للبح حكم keedu waa maxay تسمي بهذه الألقاب أو الأسماء له ثلاث xاaلاaت marka xagga xukumka laga eegaya ay qaadanaya saddex xaaladood bay leedahay xaaladda koowaad تسمي بهذه الأسماء shirk akbaru in qusida macnaha magacyada in lala baxa waa shirki akbara oo haddii macnaheeda loo qasdiyo la leeyahay qofkani waa qaadi qudaat qudaada oo dhan isaga ka sareeya oo ku tasarufa اعتقد أن المسمى بhذا الاسم xاkم جميع الحكام أو ملك جميع الملوك ولma في ذلika من منازعة اللahi في khasائسihi marka macnaheeda loo qasdiyo waxaa ku jirta in ilaahay subxaana watacaala khasaa'istiisii lagula murmayo xaaladda labaad waa an laa yuqsada bitasami bidalika ism xaqiiqatu macnaa xaqiiqada macnihiisa looma jeedo oo inuu qudaadoo dhan u sareeyo ama muluugtoo dhan ama xukaamtoo dhan looma jeedo magac aan baa loola baxay fahuwa shirku asqar waa min shirki alfaad shirki asqara wey ولهذا bui الشhekh cبدiرحمن بن حسن في qرة عyuن الموحدين وhذا المذkور يuنافي كمال التوحيد magaca in lala baxaa كمال التوحيد bay meesha ka saareysa أصل التوحيد ma الذي dلت عaليه كلمة الإخلاص ويkون فيhi شhائبة من الشhirك وin lم ykن أكبرa barax shirkiya baa ku jira shirku أكبرaba yaanu noqone oo xaaladda aan aqiiqadii xaqiiqada macnihiisa aan loo qasdin wey xaaladda saddexaad idaa quyida dalika bizamani aw makan magacan lama ilaaqina waa la qeyday wakti baa lagu qeyday ama meel baa lagu qayday waxaa la yihi qaadi qudaati masra misra garsoorayaasha masarkii u sareeyey maaha meel walba adduunyada dhan waa masr ama meliku muluuk اciraaq boqorada ciraaq boqorka u sareeya boqorada imaaraadka boqorka u sareeya iyo caalim اlculamaa fi lfiqi kii culimada u caalimsanaa marka fiqi la joogo marka waxbaa lagu qeyday zamaan ama makaan waxaa la yihi tusaale ahaan zamaankana qaadi اlqudaat fi caam alf arbacamiya sita arbaciin ama fi lmiati araabica min alhijra ama waxaa lagu qeyday tusaale ahaan cilmi gaara caalim اlculamaa fi lfiqi oo kale ama fi lxadiid xaaladda uu muqayadka yahay bizamaan aw makaan aw cilmi min alculum fahada jaa-is way banaantay taas mar hadduu muqayad i lianna milk allaahi mulk اllahi waqadaahu wa cilmu laa yataqayd bizamaan ilahay mulkigiisa oo maamulkiisa iyo garsoorkiisa iyo cilmigiisa ma wakti bay ku qaydayn waa maya walaa makaan meella kuma qaydna iyo wanaxwi dalik cilmi culumta kamid iyo kuma qaydna marka qeydkaa la raaciyey inuu kii ilaahay oo kala noqdo ayuu ka saaraya fayruju fayukriju hada اlqaydu alsm can mushaabahati ism اllahi wa sifati qeydkaa la daba dhigay zamaan ama makaan ama cilmi lagu qeyday gaara wuxuu magacaa ka saaraya inuu magacii ilaahay iyo sifadii ilahay u shabaho sifada ilaahay waa muطlaq wey ee muqayad maaha markaa tan muqayadkahay tii ilahay subxana watacala la mid maaha culimada markaa xaaladdaa saddexaad sheegtay waxaa kamid ah sheekh ibn cuthaymin raximah llahu tacaala oo wuxuu leeya haddii eh, in qulta ida adafna اqudata waxasarnaaha biطaa'ifati mucayana oo qaadi qudat shaaficiya baynu hi saaran aw beledi mucayani qaadi qudat misr aw bizamani mucayan mila an yuqaal qaadi qudat fi اfiqh aw qaadi qudat mamlakat اlcarabiya الsacuudiya aw qaadi qudat misr aw isham aw ma ashbaha dalika fahal yajuusu hada faاljawaab ana hada jaiz lannahu muqayadu wmacluuma ana qضاء اllahi laa yataqayad faxiinaydin laa yakunu fi mushaaraka lilahi caza wajal qeydkaasi mushaarakaduu meesha ka saaraya calى anahu laa yenbagii ayضa an yatasama اlinsanu bidalika aw yusamaa bihi iyadoo banaan haddana ma fiicna buu leeyay waayo waa lagu sii tawasuci karaa dee khaladki waxaa loo jiraa in qeydkaa laga reebo soo maha marka in la iskaba daayo ayaa fiican buu leyahy sheekhu فإdا quyida بزmاn أو مkاn وnaحوihma qulna inahu jائز wlakin الأfضل an laa yufعل lakin in quyida bfani min الفنون hal yakunu jائزا fiqiga oo kale hadii lagu qeydo مqتضى التqيid an yakuna jائزا bu marka saddexdaa xaaladood buu yeelanaya xaalaad uu yahay shirki akbaro marka xaqiiqat macna اsm loo qasdiyo shirku asqarna wuxuu noqonaya markaa xaqiiqatu macna اsmi aan loo qasdin lakin la iطlaaqa jaa-isna wuxuu noqonayaa marka lagu qeydo bizamani aw makani aw fanin min funuun اlcilm musanifku raxima llahu tacala baabkan hal xadiid buu ku sheegay daliila waaxida qala fi صaxiix can abi hurayrata can الnabiyi salى اlه alay slam qaal ina ina aknaca smin magac ka u xaqiran ee u dulaysan ee u hooseeya cinda allahi ilahay agtiisa rajulu ismu rajuli nin magicii weeye tasamaa la baxay melika alamlaak boqorkii boqorada laa maalika ila allah ay fi lxaqiiqa maalik aan ilaahay ahayni ma jiro fi lxaqiiqa marka halka uu leeyahay ina aknaca smin ay saaxiba smin mar hadduu magacii yahay magac xaqiran oo dulaysan qofkii la baxayna waa xaqiray waa dulaysan yahy waxaana loo jeedaa man tasamaa bihi magaca un looma jeeda qofkii la baxay baa loo jeeda man tasamaa bihada ism fahuwa xaqiiru wadaliil wawadic ka magaca la baxo mid xaqiran oo dulaysan oo hooseeya marka aknaca macnaheedu waa awdaca ina aknaca ay awdaca waaxqara waasqara waadal magaca u xaqiran ee u hooseeya ee u dulaysan oo qofka magacaa la baxay in allaha yucaamilu binaqiidi qasdihi magac tacaadum iyo isweyneyne ay ka maga ka muuqato iyo mushaaraka lilahi fi ismihi wasfi ayuu la baxay ilahay muxuu ku abaalmariyey inuu duleeyey waman tacaadama watakabara adalah llah qofka isweyneysiiye iskibriye ilaahay waa duleeyaa waman tawaadaca rafacahu llah qofka tawaaduc sameeyana ilaahay baa subxana wa tacaala saraysiiya wuxu uhi ibn اahiir ay adlaha waawdacaha akna cala asma ayuu fasiraya adlaha wa adlaha waawdacaha wاlkhaanicu adalilu khaadic wey sidaas ayaanay ku fasireen aimadu imaamu muslim markuu xadiidkan ku wariyo fii saxiixihi wuxuu odhanayaa waqaala axmed ibnu xambal sa'altu abaa camrin wa isxaaq ashaybani annaxwi allugawi almashhuur ayaan weydiiyey buu leya imaamu amed can aknaca faqaala awdaca ay adala wa saasay culimo dhami ku fasireen wاlkhanaacatu tarjicu ilaa man tasama bihada اsm dulliga iyo xaqirnaantu waxay u noqonaysaa qofka magacan la baxay falmuraadu bilismi huna almusama isamka halkan musamaha looga jeedaa alimaamu nawi wuxuu ku uhi fi sharxi muslim wlmuraadu saaxibu lismi marka la leeyahy magaca u xaqiran ee u dulleysan u hooseeya qofka magaca la baxay baa loo jeeda ama loo bixiyey dee isagu ogolaaday wydul عalيh الriwaayaة الثaaniyaة akyadu rajuli riwaayadda labaad bal eg waxaa ku xusan riwaayadda labaad akyadu rajuli calى اllahi ywم الqiyaama ninka loogu cadho badan yahay ilahay agtiisa maalinka qiyaama waakbaثuhu ilahay agtiisa ugu xun waakyaduhu عalayh rajulu kana yusamى malika الأmlaak laa malika ilا اllah riwaayadan dambe ee muslim maxay tasriixisay caddaysay dulliga iyo xaqarnaantu cidda ay ku dhacaysa sifa ay unoqonaysaa inuu yahay man tasama bi hada اlism magaca un inaanu ahayn qofka magaca la baxay walihada alqaadi ciyaad fi ikmaal اlmuclim wuxuu ku yihi wafiihi tajawuzu calى xadfi mudaaf ana dalika raajicun ilى asxaabiha wاlmusamiina biha wاlmusamiina biha cinda allahi biqadri ma qasadu min didi dalik وydul عalayhi qowluhu fi riwaayaة اأkrى akydu rajul calى اllahi ywم القiyama marka mudaafkii baa xadfan bu le mudaaf ileyhi baa meeshiisa la jooji ina aknaca smin ina aknaca صaaxiba smin weeye macnu qof magac u saaxiiba ka u xaqirane u liita cinda اllahi waa rajulu marka halkaasu mudaaf ka xadfan ya saaxib baa halkaa ka xadfan waay marka magacun la dhaleecayn maayo la dhaleecaynaya saaxib اlism xadiidkana wuxuu daliil u yahay in magaca yadaa in lala baxaa inay xaaraan tahay malik اlmuluk iyo wixii la macnaa walihada wuxu uhi alxaafid ibn xajar fatx اlbari wاstudila bihada اlxadiid calى taxriim الtasami bihada اlism xadiidka waxaa loo deliishay magaca in la baxay inay xaaraantay liwuruud اlwaciid الshadiid waciid adag baa kusoo arooray laba arrimood oo xadiidka ku jiraaba waxay tusinayaan xaaraannimada magaca kow in qofkii magaca laga la baxay la sheegay inuu yahay axqaru insaan wa adaluhu cinda allahi tabaaraka wa tacala qofku wuxuu ku duloobaya ilaahay agtiisana inuu sameeyaa waa xaaraan wey ta labaadna waxaa la sheegay inay cadhada ilaahay ka ratimayso gayd اllah wاlgayduna waa ashadd اlgadb ma yakunu sababa ligadb اllahi calى اlcibaadi fahuwa muxarama wax kastoo sabab u noqonaya inuu ilaahay addoomaha u cadhoodaana waa xaaraan wey wuxuu odhanaya alwuruud اlwaciid shadi wayaltaxiqu bihi ma fi macnaahu magacan melik amlaak oo qura maaha wixii la macno o dhamina waa la xukm milu khaaliq اkhalqi oo kale وأحكم الحاakimiin وسلطان السلاطين وأmير الأمراء waa la macno عind الlahi buu yihi نبgu عليه الصلاة سلام ay في ميزان الlahi وxukمه ilaahay xukunkiisa iyo miisaankiisa cadliga marka la eego qofkaas waa qof xaqiir oo daliila weeye magacaa la baxay alcindiyaة المضaafaة ilى اllahina cindiyada ilahay loo idaafeeyey makaaniyana way noqotaa zamaniyana way noqotaa makaaniyada waxaa kamida walahu man fi الsamaawaati wاlأrض wman cindahu laa ystakbiruuna can cibaadati waman cindahu waa alcindiya almakaniya malaaigtu waa cinda allah makana waa sukaan الsama xukmiyana way noqotaa cindiyadu kama fi qowlihi tacaalى ina الdiina cinda allahi اlislaam oo cinda allahidaa loogama jeedo makan cindiya makaniya xukum ahaan baa looga jeeda waxa ilaahay agtiisa diinka ah ilaahay uu xukumay inuu dadka diin u noqdo tasamaa macnaheedu waa samaa nafsahu aw sumiya bidalika faradiya bihi wastamara caleyh siaanu sheegnay isagaa la baxay ama waa loo bixiyey raalli buu ku noqdo walaysa khaasan birijaal xadiidka lafdu rajul baa ku yimi xukunkay ragga kuma gaar aha dukira calaa jihati tagliib dumarka way ku yar tahay inay alqaabta tacdiimka tusinaysa iyo taskiyada iyo inay la baxaan raggay ku badantay marka sidii qaalibka ahayd buu lafdiga xadiidku kusoo baxay e maaha in dumarka arrintan ay u banaantay laa maalika ila allah oo mid kaloo wax lihima jira miya ah wamaa malakat aymaanukum soo ka ilaahay yidhi mid kaloo wax maamulaa ma jira miyaa wuu jiraa ida xakamtum bayna الnaasi an taxkumuu bilcadl marka laa maalika ila اllah aslu اlmaalikiya in cid kastoo kale laga anfinaya maaha oo loo diidayo almanfiyu waa xaqiiqaة اlmaalikiya oo laa maalika calى اlxaqiiqati almulka اlmuطlaqa ila اllaha taعala ila اllahu taعala mid xaqiiqatan maalik ku ah oo wax u leh wuxuu maamulaa oo mulkigiisa lahaanshihiisa iyo maamulkiisuba uu muطlaqi oo zamaan iyo xaalad iyo xuduud midnaba aanu ku qeydnayni ma jiro allah mooyaane makhluuqaadka o dhan hadday wax maamulayaana maamulkooda waa muqayad waxay doonaan wax kuma xukumi karaan waan ixkum baynahum bima anzla allah nebi maxamed ba alayh الsalatu slam sa waida xakamtum bayna الnaasi an taxkumuu bاlcadl cidday doonaanna ma xukumi karaan saasoo kale xagga lahaanshaha bani aadamku wax walba ma leh mulkigiisu waa waa maxduud wuxuu leeyahayna siduu doono uguma tasarufi karo inaad odhan kartaa xoolahayga gebigooda maanta baddan ku daadinaya ama waan gubaya may idan mulkigaaga oo madaxtinimadaada iyo maamulkaaga iyo milkigaaga bikasri lmiim oo lahaanshahaaga ah mid waliba waa muqayid mid xaqiiqiya markaa maha marka ka xaqiiqiga mطlaqa ayaa la gaara allahu subxaana wa tacaala qaala sufyaan buu yihi sufyan waa bn cuyeyna mithlu shaahanshaah shaahanshaah oo kale weeye oo meliku lamlaak iyo shaahanshaah waa isku macno shaahanshaah macnaheedu waa meliku lamlaak fi lisaani faris laakiin way way siro weydaarsan yihiin oo carabida mudaafka horeeya cajamtuna sida farisiyiinta oo kale mudaaf ilehga horeysiya innagaba afkeena duasa maxaan odhana guriga hebel mudaaf ilehigii baynu soo horeysina gaarigii hebel mudaaf ilayhigii baynu soo horeysinayna lakin carabida sayaaratu fulan mudaafka horeeya marka imika shaahaan baa ah amlaak shaahna waa bimacna lmelik marka muxuu noqonaya haddii la carabiyeeyo amlaaku melik buu noqonaya lakin macno ahaan waa maxay meliku alamlaaku weeye lakin cajamtu waxay horeysiyaan mudaaf ilayhiga oo mudaafka ayay dambaysiyaan waayo oo dadka qaar baa yihi eh, sufyaan hadalkiisan sax waa shaah shaah mithlu shaahin shaah shaahin shaahaan saasuu ahaa bay idhah marka ibn xajar waa difaacaya wuxuu ley laysa kadalika lanna qaacidat alcajam waa taqdiimu mudaaf ilayh cala lmudaaf qaacidat lcajam buu ku waday buu leeyahy waay aqyadu rajuli calى اllah waa min algayd bay ka timi wa shidaة اlgadb macnu waxa weeye ana allaha yagdb ashadd اlgadb ilahay wuxuu u cadhado cadhada u daran calى rajuli tasamaa bimalik اlamlaak ninka magacaa la baxay buu ilahay cadhada u daran u cadhooda wey akyadna waxaa laga qaadanaya sida shekh بن cuthaymin u hi fi ihbaat اlgayd lilahi caza wajal صifaة اlgadb siduu ilahay u leeyay bu صifaة اlgaydna u leeyay oo gaydku waa nowc min anwac اgadb hiy صifaة taliiqu biاllahi caza wajal kagayriha min الصifaat wجه dilaalة الxadيث calى maqsud الbaab wma fiihi min waصfi man tasama bhada اsm bdilati wالdicati wاlkubث oo waxa xadiidkan ku jiro ah in qofka magacaa la baxay melik اlmuluk lagu sifeeye dullinimo iyo hooseyn iyo xumaan marka riwaayaadka laysu geeyo walaa yakunu dalika ila bificli muxarami qof lama odhan karo fi sharc waa daliil xaqiira oo wadiica magacuu la baxay ama wuxuu sameeyey awgii ilaa in waxaasi xaaraan yahay mooyaane oo dee sifaadkani waxay xambaarsan yihiin demi iyo dhaleecayn wdmu laa yakunu ila birtikaabi muxaram fadala dalika calى taxriim الtasami bhada اsm wanaxwi magacayo wixii shabaha in lala baxay inay xaaraantay baa markaa taas tus wa tartiibu arinka labaadna wa tartiibu gayd اllahi wahuwa ashad اlgadb calى الtasami bhada اsm waa in ilaahay gaydkiisa oo cadhada nooca u daran laga ratibay magaca la bixistiisa wma awjaba gadb اllahi calى اlcabdi fahuwa muxaram wax kastoo sababaya ilahay inuu addoonka u cadhoodana waa xaaraan marka laba dhinac buu xadiidu ka tusiyey magaca iyo wixii la macnaa in lala baxay inay xaaraanta yaa kusoo celinaya labadaas haye surca tafadal ilaahay baa u cadhoonaya banagi akid rajuli cinda allahi yowma alqiyaama wuxuu ilaahay addoonka ugu cadhoonayana wax xaaraan ta labaad magacaa la bixistiisaa lagu ceebeeyey maxaa lagu sifeeyey inuu yahay aknac iyo daliil wadiic khabiif kul hada yadul calى taxriim الtasami bhada اsm anta min weyn a diri dhawa ma sha allah qala fihi masaaئil alأulى الnahyu reebista la yska reebay can itasami in laysku magacaabo bimalik اlamlaak xadiidkaa tusinaya labadaa weji ayaanu ka tusinaya nahyiga siiqadiisu waa maxay ma hiya siiqaة الnahy ya siiqaة nahy yaa sheegaya aye siiqadiis hadalka nahyiga tusiya hadalka marku kusoo arooro fi kitaab الsuna aw fi kalaam الcarab nahyi tusinaya waa maxay haye la haye naafiya waxba maqan laada waxba ka horeeya naahiya sax marka maxay la xidhiidho haye alficlu اlmudaaricu اlmaqruunu bilah annaahiya soo ma anlaa tushrikuu bihi shaya falaa falaa tajcalu ilahi andaada tajcalu laaduni naahiyata maxaynu ku garanaynaa ficilkee jismisa inay jismisay maxaa calaamado falaa tajcaluu xadfu nuun ma sha allah صaxiix marka xadi siiqaة nahyi may xadiida kusoo aroortay cilmiga usul fiq ina tadbiiqisan hal fi lxadiidi siiqaة الnahy aye أjib calى su'aali hal warada fi اlxadiiث siigaة nahyi qul nacam aw la kuma so aroori muطlaqا haye marka siiqaة الnahyi waxay uqeybsantaa laba siiqa sariix oo ataa ficilka mudaaric almaqruun bilah annaahiya iyo siiqa gayru sariix oo kul ma yadul calى الtaxriim waa siiqaة nahyi macnan ama xukman hadal kasta oo ku tusiya waxaa laga hadlaya in la xaaraantimeeyey waa siiqatu nahyi xukum ahaan lafdi ahaan siiqatu nahyi uma hadde laakin waa siiqatu nahyin xukum ahaan waadix lihada u musanifku yihi annahyu can atasami bimalik alamlaak athaaniyatu ana ma fi macnaahu magaca wixii la macnay miluhu isagoo kale weeyaan xagga xukumka kama qaala sufyaan aلثaaliثaةu aلtafaطun oo boqorkii boqoradoo kale af soomaali in la ihahdo qofka ma banaano aلثaaliثaةu aلtafaطun in loo dhog lahaa dhug lahaado oo macnaa la fahamsanaado litaqliidi adkeynta fi hada kan kusoo aroortay wa naxwi yani waa inaad fahamto sababta loo adkeeye sababta loo adkeeye waxa ana hada min daraa'ic wasaail الshirk oo tacdiim aan sax ahayn ba oo ilaahay inuu xaq u leeyahay baa la siiyey makhluuq taasina waxay wado u tahay shirkiga maca alqaطci iyada oo la jari karo biana alqalba qalbigu lam yaqsud inaanu qasdin qofku markuu leeyahy melikulmuluk muluk dunya unbuu ujeedaa makhluuqaadka ee uma jeedo waxa weeyaan ama wuxuu ujeedaa wax xadidan oo zamaan ama makaan ama wax ku xadidan ama wasf e muطlaqan muluku dunya o dhan uma jeeda buu leeyay in loo qasdiyaana waa dhici kartaa marka waa shirki akbara in aan loo qasdin xaqiiqat lmacnaana way dhici kartaa markaana waa shirki asgara marka ama ha loo qasdiyo xaqiiqat lmacnaa ma loo qasdiyeyne ma banaana in labada xaaladood midna banaanayn haddii xaqiiqat lmacnaa loo qasdiyo iyo haddaan xaqiiqat lmacnaa loo qasdine magac ahaan ama lafdi ahaan loo isticmaalayna waxaa tusinaya ma fi lxadiidi min aliطlaaq xadiidku labada xaaladood muu kala qaadin الرaaبcaة التفطن in loo فahm lahaado أنa hada nahyigaasi لأجل الlahi سubحaanaه ay لأجل تacظيم الlah ilahay weyneyntiisa awgeed inuu u yimi اxtiraam ilahay magacyadiisa la اxtiraamiyo weyneyn ilahay la weyneynayo ayaa waxaa loo diiday in lala baxo magacyada uu ku jiro تacظيim laa yaliiq ila bالlah ama wasiiliyo wado u noqon kara in makhluuq la weyneeyo weyneyn ilahay inuu mudan yihi waay qaala baabu اxtiraami asmaaء الlahi tacalى ilahay magacyadiisa in la ixtiraamo u baabiyey wa takyiir اlismi magaca bedelistiisiibuu u baab yahay magacii qofka loo bixiyo ama ula baxay in la bedelo liأjli dalika ixtiraam magacyada ilahi la ixtiraamaya awgeed loo bedelo maqsuudka baabkani waa bayaan ana min taxqiiq الtawxiid اlwaajib ixtiraamu asmaaء الlah can الtasami biha waa in la caddeeyo xaqiijinta tawxiidka waa tawxiidka waajibka xaqiijintiisa inay ka mid tahay magacyada ilahay in la ixtiraamo oo lagu ixtiraamo inaan lala bixin magacyada ilahay watagyiir lismi watagyiir اlismi ana min taxqiiqi tawxiid اlwaajib ixtiraama asmaa illah ixtiraamadaasa isamkii allah wa tagyiir اlismi iyo magacii in la bedelo almukhaalifa lidalik ee ixtiraamkaa khilaafsanaa oo waayo maxaa loo diiday magaca lala baxo in la bedelana maxaa loo waajibay lima fiihi min tacdiim laa yaliiqu ila billah magacyada ilaahay subxaana watacala kolley tafsiil baa masalada ku jira ilaahay khaaska kuwa ee ku gaarka ah in lala baxaa ixtiraamkii magacyada ilaahay ee waajibka ahaa bay meesha ka saareysa mar labaadka weyneyntii ilaahay inuu xaqa u lahaa in makhluuq la siiyey bay noqonaysaa taasina waxay wasiilo iyo waddo u tahay shirkiga ixtiraamkana tacdiim baa looga jeedaa siduu sheekh sulaymaan ey liajli ixtiraamiha wa tacdiimuha wadalika min taxqiiq الtawxiid waistafaadu minhu lmancu min atasami bihada ibtidaءa min baabi اlأwlى marka horeba lala mar haddii marka lala baxo in la bedelo ay waajibtay marka horeba in lala baxo inaana banaanayn baa laga qaadanaya buri lakin fi اlasmaaءi اlmukhtaصati biاllahi tacaalى magacyada ilaahay oo dhan maaha qaar baa lala bixi karaa lakiin magacyada ilaahay ku gaarkaa wey ee wasfigooda ay xambaarsan yihin ilaahay un uu leeyihi oona cid kale lahayn waay xukmu tasami biasmaa illaah masalada baabku waxa weeye magacyada ilaahay in lala baxo xukumkeedu waa maxay magacyada in ilahay magacuyin kitaabkii suna ay kuso aroortay waa xaaraanna ma odhan karno oo jaa ma odhan karno bal waxaan leenahay fi dalika tafsiil xukun qura ma wada qaadanayaan magacyadu axkaam kala duwan bay qaadanayaan magacyada ilahay baa anwaaca anowc اlأwl waa nowcuna mukhtas biاllah waa nooc ilahay u gaara maxaa u daabida oo qaacido loo raaca oo lagu garto magaca ilahay ku gaarka kulu smin tadamana macna yakhtasu bihi اllah walaa yaliiqu bigayrihi magac kasta oo sifada uu tusinaya ay tahay sifo ilaahay u gaara oo aanu makhluuq waxbaba ka yeelanba magacaasi waa khaasu billah sida aluluhiya oo kale sifadaas sifo ilahay ula gaariya soo ma magaca tusinaya oo allah waa magac ilaahay ku gaara cid ka looma bixin karo xataa haddii calamiye looga jeedo iyo aljabaruut iyo almalakut mithlu ism اllah wالraxman wاljabaar wاlqahaar wالraxmaan dee iyo araxiim waa kala duwany araxmaan muxuu tusinaya sacatu raxmat illah sacatu raxmana ilaahay baa la gaara raxmad addunya aakhiraba gaadhay oo makhluuqaadka wada gaadhay fi dunya aakhirana muumin oo dhan gaadhay iyo aljabaar iyo alqahaar iyo asamad oo kaa cid waliba u baahantay cidna aan u baahnayn sifada magacaas tusinaya ilahay baa la gaara cid kale magaca looma bixin karo kulu smin tadamana macnan ay sifatan oo yaktasu bihi اllahu laa yaliqu bigayri fahada laa yajuz bihi ijmaaca magaca in lala baxaa ma banaana bilijmac wayajib takyiru ida tasama usumiya bihi axad haddii cid loo bixiyeyna in la bedelaa waajiba musaylama <clears throat> wuxuu la baxay raxmaan اlyamaama magaca wanaagsan buu la baxay oo aanu lahayn ma qaban magacaasi ee maxaa qabtay musaylama alkadaab ayaa qabtay الnowع الثاني magacyada ilahay ka mid waa غayr mukhtasim biاllahi tacaalى oo magacaan ilaahay ku gaar ahayn daabidkiisuna waa maxay kulu smin daalin calىa macna laa yakhtasu bihi اllah waa magac kastoo sifada uu koobsanayaa aanay ahayn sifo asalkeedu ilahay uu ku gaariyey sifaadka ilahay ula gaar yahay horeynu usoo sheegnay waa laba nooc baynu nidhi soo ma maa yaktasu maa yakhtasu llahu maa yakhtasu allahu bislih waxay lahay asalkiisaba uu la gaari iyo ma yakhtasu bikamaalih marka ma yakhtasu biaslihi waa ka aynu sheegna waa ka cid kaleba sifadaan cid kaleba lahaynba ma yakhtasu bikamaalina waa sifo cid kale ay leedaho in in ku haboon bay cid kale ka leedahay lakin ilaahay muxuu la gaar yahay kamaalkeeduu la gaaryahay se cilmigii iyo samcigii iyo basarkii marka magac sifada uu koobsanayo ilaahay aanu la gaar ahayn bal yajuusu an yatasifa bihi اmakhluuq calى اlwajhi laa'iqi bih waa sifo ay banaantay makhluuqu inuu ku sifoobo oo sida ilaah oo kale ugu sifoobo miya sida sida ku haboon ugu sifoobo xataa makhluuqaadkan si isku mid aan ugu sifoobahayn makhluuqaadku sifatu samc oo ku sifaysan yihin sooma kuwada nooli ma ma isku sibay ugu sifaysan yihin abadan maxaad umalaynaysaa khaaliq iyo makhluuq lakin aslu sifa ilaahayna waa ku sifaysan yahay makhluuqun oo ku sifaysanyin maxay ku kala duwan yihin kamaalkeedu ilaahay kamaalkeedu la gaari makhluuqaadka laftooda ayaa intay kaga sifaysan yihin sifadaana islaakayn waa masaladii alqadru mushtarak waa sidiya aynu ugu tegi doona waa tii suufigii been abuurka badnaa uu ka qayliyey markii dowladii hore aan ka hadlay awlaha berberaawi baa yihi ilaahay iyo aadam waa isku mid beenta intaa leg uu sameynayay waxyaaba la yaab kale waxaa ah kamid a ah. beentu say ufaafto waad la yaabaysa somal waxay dhahan been fakatiru nima gaadho anoo <laughs> xarabka jooga masjid nabowiga jooga ramadaantii casar kadib kasoo noqday eh, meel baan kasoo noqday saaxaadkaan marayay ayaa nin la kulmay ninka adu waxyaaba badan baana dhex mare tanaa kamid eed wuxuu ihi sifaadka ilaahay iyo markaan ka wada hadalay bu wuxu uhi sadiga yidhi aadam iyo iyo ilaahay waa isku mid isku sibay udhigan yihiin isku markaasaan ihi haddaan sidaa idhi kafir baan ahay saacaddaa laga bilaabo laakiin bal sug inaan sidaa idhi anigu u baarbaaray maqdicuu soo saari karay anaa usoo saaro kui bal waa kana dhegeyso dadka mushkiladooda waxa weeye qofku waxa sida uu yihi uu weri sidaa doonaysa u necbo sidaa doonaysa inuu halbaail yahay u arag horta bal sharaxu ha kuu dambeeye hadalka siduu u yihi u sheeg adigu marka haddaad sharaxdo sharaxa inaad khaladiyo in kale dadka idin gar qaadi doona lakin mushkilaة الnaas maxay noqotay laa yataquuna اllaha fi الnaql hadalka raristiisii ilaahay kaga baqi maayaan wuxuu isagu siduu isagu ufahmay buu unaqlinaya maaha siduu qofku u yihi lafteedii idinka laftiinu iska ilaaliya taas qofku wain kaana kaafira wain kaana min ashadd الnaasi baطila haddaad hadalkiisa naqlinaysa le saasuu yihi siduu u yihi usoo naqli ما adigu saad u fahamtiye saad u sharaxday soo waadix maa taas haddii kale inaad ku been abuurataa baa ka dhalanaysa oo dadkana aada dambaajiso marka صifaadka inta ka kaga haboon makhluuqa kaga sifoobi kara karamkaa kamid ah alkaram iyo alcilm iyo alqudra iyo alxilm iyo alciza walihaada magaca alkariim iyo alcaziiz iyo alcaliim iyo alxaliim iyo alra'uuf iyo alraxiim ilahay cid ilma loo bixin karaa in qusida bihi اlcalamiyatu faqaط yajuusu dalik haddaan sifada loo jeedine magaca qofka calaamad looga dhigayo inuu yahay oo isagoon sifada lahaynba aan laguna sheegahayn magacun looga dhigayo de way banaantay taas waa inuu sifadii magacani tusinaya ilaahay la wadaago meesha ma soo gelayso mar haddaan sifadan inuu leeyahay ba loo jeedinba magacun looga dhigayo ولهذا وجد في الصحاaبة mن اسمه حkيم waxaa timi in qصida bه الوصف ka waran haddii qofkii loo bixiyo كريم iyadoo loo jeedo صفة الكرم inuu leeyahy ama loo bixiyo عليم iyadoo loo jeedo صفة العلمi inuu leeyahy ama حليم loo bixiyo iyadoo loo jeedo صفة الحلمi inuu leeyahy ama عaزيiز iyadoo loo jeedo صفة العزة inuu leeyahy hal يجuز si magaca loo bixiyo maعa ملاحadaة صفة iyadoo sifadana la daymoonayo sifada inuu leeyahay qasdigu wey malaaba idin odhan sheekh ibn cuthaymiin baa sidaa yihi taana waa ka diidnay sheekh ibn cuthaymiin raximah llah sheekh ibn cuthaymiin wuxuu leeyahay haddii wasfiga loo jeedo inuu wasfiga leeyahay looma bixin karo haddii calam calamiye un loo jeedaa looma bixin karaa lakin waxaan lena hada gayru صaxiix bal hadii m haddii calamiye loo jeeday waa bigayri ishkaal de haddii wasfiga loo jeedana waa loo bixin karaa lakiin wasfiga loo jeeda waa inuu aslu sifayi iyo alqadru laa'iqu bihi waa in loo jeedo inuu asalka sifada magacaasi tusinaya uu leeyahy oo uu ka leeyahay qadarka isaga ku habboon waa in intaa looga jeedo sifada haddii se loo jeedo inuu magacani sifada uu koobsanayo intuu ilaahay ka leeyay o kale uu ka leeyey markaa ma banaana markaa sifada iyada tafsiil baa ku jira lhada waxa wain qusida bihi اlwaصf fahuwa qismaan an yusama bidalika alى iraadati calى iraadati اtisaafihi bikamaali صifa haddii loo jeedo kamaalu صifa inuu ku sifaysan yahy bxayثu اجtamacat fihi jamiicu afraadiha fahada muxaramu wa shirku lima fihi min الtaswiyati bayn اlkhaliq wاlmakhluq fi hadi الصifa bas waa xaaraan waana shirk way khaaliqii makhluuqi baa sifadaa lagu simay sifat اlcilmi oo kale ma banaano kaas aلthani an yusama bidalika calى iraadati اtisaafihi basli صifa in magacan marka loo bixinayo loo jeedo asalka sifada uu magacanu tusinaya inuu ku sifaysan yahy bxayثu yakunu lahu min macnaaha ma yunaasibuhu wa yaliiqu bih fahada jaaئizu waminhu qowluه tacaalى ya ayuha اlcaziiz alcaziiz ma waxay ujeedeen calam magaciisu yuusuf baabu ahaa calamkaaye wasfi bay ujeedeen soo ma waqad jaakum rasuulu min anfusikum casiizun aleyh ma anidtum casiizun aleyh ma canidtum xariisu calaykum bilmu'miniina ra'uuf raxiim waa wasfiga wasfu rafa raxma inuu leeyahy baa la tilmaamaya lihada wuxuu yihi ibn اlqayim wa ama alasma alati tuطlq calayhi wacalى gayri magacyada ilah iyo cid kaleba loogu yeedho kasamiic اlbasir wالra'uuf wالraxiim fayajuuzu an yukbara bimacaaniha can اlmakhluuq in makhluuq lagaga khabro lahaa hada samiic hada basiir iyadoo loo jeedo inuu aslu sifa uu leeyay way banaantay bui walaa yajuusu an yutasamaa an yutasamaa biha calى اliطlaaq bxayثu yuطlaqu calayhi kama yuطlaqu calى الrab yaعni kamaalu sifa iyadoo loo jeedo in makhluuq lagu iطlaaqaa ma banaana markaa sheekh بن cuthaymiin isagu wuxuu yihi fain luuxidat الصifaةu munica min atasami bi haddii صifaba loo jeedo in lala baxaa ma banaana wain lam tulaaxid الصifa haddii caalamiye un loo jeedo صifada aan la laaxidin jaaza tasami bi calى anahu calam maxd marka waxa wa fi qowl الsheikh calى anahu calam maxd nadr bal تجuز التasmiyaة bih عalى qasdi macna asl صفة aslu صفة iyadoo loo jeedo inuu makhluuqani leeyahay in loo bixiyo magacan way banaantay وan yakuna lahu min macnaha ma yunaasibu yaliiqu bihi fahada jaaئiz musanifku raximah الlahu taعalى hal daliil baaba ku sheegay wuxu hi can abi shurayx anahu kaana wuxua yuknaa mid lagu kuniyeeya abاlxakم faqaala lahu الnabiyu salى الlaه alيه waslam nebigu wuxuu ku uhi in allaha ilahay huwa اlxakm wey وإlyhi الxukم xukunkuna isagu noqonaya faqala wuxu uhi ina qowmi ida اkhtalafuu markay isku khilaafaan fii shayin atowni way iman jireen faxakamtu beynahum waan kala xukumi jiray faradya waa raali noqon jireen kila fariiqeyn labadii ishayey faqaala wuxuu nabigu ma axsana hada arrinkaasi wanaag badan ah wamaa laka min alwaladi caruur maxaad ka leeday qultu waxaan ihi shurayxun wamuslimun ey liya shurayxun wamuslimun wacabdullah qaala faman akbaru miyaa u weyn qultu shurayxun qaala wa anta abu shurayx baa tahay rawaahu abu daawuuda wagayruhu kadalika النasaaئي baa wariyey الbخarي fi اadب المfrad wqad xasanahu sheikuna abu cabdiرaحman الwadiعي fi صaحيiح الmsند mima laysa fi صaحيحayn qowlhu can abi shurayx waa hani ibnu yazid اlkindi magiciisu jaءa waafida ilى الnabiy maca qowmihi rasuulku u yimi isagoo wafdi qowmkiisa kamida la socda sida riwaayadda nasaa-i ku cad can shurayx ibni hani can abihi hani anahu lama wafada ilى rasuuli الlahi samicahu wahum yuknuuna haaniئa aba اlxakm sababta su-aasha keentay waa ta isagoo wafdigii qoomkiisa la socdu rasuulka u yimi rasuulku wuxuu maqlay iyagoo abulxakam ugu yeedhaya oo kunyo uga dhigaya fadacaahu rasuul الlahi salى الlaه alيه wasalam rasuulkaa u yeedhay faqaala lahu ina اllah huwa اlxakm wailayhi اlxukmu falima tuknaa abalxakam ilaahay baa xaakimkan xukunkiisa la radin ah xukumkuna isaguu ka yimaadaa isagaanu ku dhammaadaaye abulxakam maxaa kuniye lagaaga dhigay marka riwaayadan abi daawuud ikhtisaar baa ku jira riwaayadda nasaa-i baa si yaro faahfaahisa yuknaa abalxakam waa yunaadaa bihi waa loogu yeedhayay alkunyatuna wamaa sudira biabin aw ummin abu fulan umu fulan watakun lilmadxi ammaan bay tusisaa rifca iyo dica bay idhaahdaan naxwiyiinta sooma qadru nadam iyad weli gaadhay baabkaas maydaan gaadhi mali waaya sida abulxakam oo kale watakunu lidamka abijahl waay watakunu limusaaxabati shay wa mulaasamatihi qofka waxaa kunyo looga dhigi karaa shay had iyo jeer laga ag helo ka abi hurayra oo kale o kaana waxay dhahdaan eh, yulaabis aw yaxmilu hiratan saa awgeed ba abu hureyre loogu bixiyo marka haddaad de adya jeeraale aad eh, bakoorad sidato ama cukaazi <laughs> way watakun limujarad acaalamiya oo kale ka abi bakrin oo kale iyo abilcabaas shekh iسلام iبن تaymiya xataa walad dee ma leh watakun liلnisbati ilى اwlaad ka abi iyo abi shurayx waay in allaha huwa alxakam bu uhi nebigu hadalkan waa calaa sabiil ilinkaare la soco maxaad abulxakam ula baxday ilaahay baa xakame weliba siiqo xasri tusinaysu nebigu isticmaalay oo haddii jumladu ay tahay mucarafata طarafayn xasri bay tusisa o carafa alkhabr wa ataa bidamiir اlfasli weliba damiir fasligo huwa ah oo isamkii ina oo allah ah iyo khabarkeedii oo alxakam u ah labadiiba waa macrifo soo ma arkeysa huwa oo damiir lfaslina waa loo dhexaysay fadala dalika calى ana hada اlwaصfa mukhtas biاllah ila siiqadan xasri bay tusinaysaay waصfigaa inuu ilaahay la gaar yahay ayuu hadalkani tusiyey ibi fi sharx mishkaat saasuu ku uri carafa alkhabra waatى bdamiir اfasl fadala calى اlxasr ana hada اlwaصfa mukhtas bihi la yatajaawasu ilى gayri ay minhu اlxukm wailayhi yantahi اlxukm alxakamna waa ism min asmaء الlah macnihiisu waa maxay alxaakim aladi laa yuradu xukmuhu walaa yunqad alxakam alxaakim waa ka ablaqsan yahi oo asmaaء اllahi subxana wa taعaalى kul ismi min asmaaء الlahi yatadamanu macna gayr اlmacna aladi tadamana bihi الthanي oo laba magacoo ilaahay oo macno isku mida un tusinayo waxbaan isdheerayni ma jiro ma fahamteen marka alxaakim iyo alxakam aslulmacnaa way wadaagaan waa wax xukumista lakin alxakam muxuu la dheer yahay inuu ilahay wax xukumana waa tusinaya xukumkiisu mid la radiyey inaanu hayna waa tusinaya intaasuu dheeryahay marka alxaakim aladi laa yuradu xukmu walaa yunqad albagawi wuxuu ku uhi fi sharxi الsuna wاlxakm huwa alxaakim aladi ida xakama laa yuradu xukmuhu wa hadihi صifa oo ah inuu xaakim yahay xukumkiisana aan la radin karin oo waxba laga daba odhan karin oo laa mucaqiba lixukmihi sida ilahi subxana wa tacala uu yihi صifadaas laa taliiqu bigayr اllahi caza wajal ma cid aan ilahay in baa la odhan karaa rasuulkuna wuxuu ku xukumaya xukumkii ilahay bu ah hadduu khilaafo si ay ku dhacday baana dee ilahay waa ku radinaya rasuulka marka ilaahay baa sifadaa la gaara in xukumkiisu uu yahay mid aan laga daba tegi karin la burin karin la xukaamto adigana arkay waa tan rafcaanka laga qaadanayo inkastoo rafcaanka shareecadu qabtaa san maanta uu yahay aanu ahayn oo qaadiga xukumkiisa waxaa la naqdin karaa la burin karaa qaadi kale uu burin karaa idaa khaalafa nasan aw ijmaacan hadduu khilaafo nas qaadiga hore ama ijmaac ama uu khilaafo waxa weeyaan qaacida min alqawaacid almacluuma fi اdiin sida qaraafi uu ku yihi fi lfuruq lakiin maha in ra'yi ra'yi lagu burin karo waayo waxaa ka dhalanaya arrintaa dowr dowrkuna waa ka maanta maxaakimta in badan ka socda waa inuu xukumkii meelba fadhiisan waayo kanaa loo xukumay qaadi kale uu tego rafcaan u qaatay kii horu buriyey haddana mid kaloo ka kan u tegey kiina kii rafcaan ku buriyey haddana dib u eegis buu ka qaatay kii dib u eegayna kii maxkamadda u buriyey haddana way soo noqotay maxkamadda degmada kusoo noqotay hor istaag wax la dhaha buu qaatay dib bay u bilaabantay qadiyadii labaatanka sanadood socotay dowrka noocaas baa ka dhalanaya waxa weeyaan qadaa lqaadi laa yunqadu biijtihaad ayib marka waad fahamteen alxakam macnihiisu wuxuu yahay waa maxay alxakam macnihiisu alxaakim aladi laa yuradu walaa yunqadu xukmuhu kama qaala lahu tacaala laa mucaqiba lxukm wa ilayhi lxukmu bu uhi nabigu alay slatu slam e ilayhi alfaslu bayna alcibaadi fi dunya walaakhira waa ka addoomaha kala saaraya addunya aakhiraba macnaa xaqu leh in xukumkiisa lagu kala saaro aslu kalaam muxuu aha ilayhi lxukmu asalkeedu muxuu ahaa walxukmu ilayhi buu ahaa markaa jaariya majruurkii baa lasoo hormariyey liifaadat alxasr oo isagu un baa markaa xaq uleh inuu addoomaha kala saaro xukumkiisana lagu kala saaro se ilahay u yihi in ilxukmu ila lilah wa an ixkum baynahum bima anzla allah wuxuu yihi fii mirqaati mafatix wa ilayhi lxukmu ay minhu yabtadi lxukmu wa ilayhi yantahi lxukm lahu اlxukmu wailayhi turjacuun laa radda lxukmi walaa yaklu xukmuhu min can xikmatih fi sunan abi dawuud falima tukana abalxakam baa halkaa ku jirta abalxakam maxaa lagugu bixiy sababta lagugu bixiy waa maxay ila kunyadu asbaab bay leedahay soo maaha aynu wax ka sheegnay sababta lagugu kuniyeeye abulxakam waa maxay faqaala ina qowmi ida اkhtalafuu fi shayin atwnii faxakamtu baynahum faradya kila اfariqeyn sababtii kunyada loogu bixiye buu sheegay anu lama bixin buu yihi marka qoomkaygu markay isqabtaan bay isula iman jireen waan kala xukumi jiray marka raalli bay ku noqon jireen xukunka limuraacaati aljanibeyn walcadla bayn alkhasmeyn yaani si cadaalada oo labada dhinaco ku qancaan baan ku kala xukumi jiray iyo sulx labada darafba qanciya markaasay kunyadaa ii bixiyeen marka halkaa masala ku jirta ma taxkiim buu ahaa waxaanay samayn jireen taxkiimku waa laba daraf markay isqabtaan daraf saddexaad inay isku waafaqaan an yafsila alkhusumata baynahum qaadigii maaha muxakamku qaadiga uu ka doonya qaadigu waa mansuub min alimaam min alra'iis waa kaa dowladdu magacooda qaadi leedha muxakamku waa labadana isqabanaya arday ardaygaa kale ay ku heshiinayaan inuu kala saaro sulxiguna waa kasii duwanyo dee na heshiisiin na dhexdhexaadi oo taxkiimku fiqiyan qadaagu la xukum yahay xagga ilzaamka oo mar hadduu xukum qofkii aada xukumka u dhiibateen qaadiba yaanu noqone mar hadduu xukumkii soo saaro mulzam baad ku tahay sida qaadigaba xukumkiisu mulzam aada ugu tahay oo aan igu diidi karin lakin sulxigu isaga waa ka duwany iyadoo ah, sulxigii waa diidi karta odhan kartaa waxa weeyaan mayn maan aqbalin ilaa qadaayo xukum maahe marka waxay fuqahadu u daliishadeen sida muqniga ibnu qudaamiye ku taalla taxkiimku inuu jaa-is yahay aslu taxkiim jawaasu asli taxkiim bay u daliishadeen wuxuu yihi nabigu ma axsana haada haadaadoo isbishaaru xaguu noqonayaa inu dadka kale xukumayey mise kunyada wanaag badana maxay ma kale xukunkaagaas mise kunyadaadaas haddaynu kunyadan idhaahno kunyada soo tan uu diidayba nebigu alay isalatu slam marka waa inaynu celino ishaarada ilaa islaaxihi beyna qowmihi wa xukmihi baynahum bilcadl yacanaa wanaag badana wanaagsana inaad dadka dhexdooda islaaxin jirtay oo ku kala xukumi jirtay kunyada maaha walihada wuxuu yihi fi miqaati mafatix sharxi masaabiix ee aladi dakartahu min alxukmi bilcadl waxaad sheegto inay cadaalad ku kala xukum jirta aw min wajhi takniya ama kunyadaa waxa lagugu bixiyey waa isla iyadun de waa inaad cadaalad ku kala xukumi jirta laakiin sida aad yeeli jirta waa si fiicane laakiin kunyada laguu bixiyey laa taliiqu bika saasay ka dhiganta walaa tunaasibuka famaa laka min alwalad maxaad caruur leedahay buu kuhi nabig ala sla caruur weeye ma aha inamo oo alwalad fi sharci maruu kusoo arooro waa bimacna mawluud waa kii la dhalay lab iyo dhadi ku doonayaba ha noqde marka habliya inamadu labaduba way soo gelayaan famaa laka min alwalad culimadu dee masala bay u daliishadeen oo masalada ah in inan magaceeda kuryo laga dhigan karo ile cumuum lwaladkay soo hoosgelaysaa carabtu waa ka xishoodan kula yaabay haddaad tiraa abu maryam waxay ninkan inantiisa magaceedi sheegi <laughs> haddaad ku tidhaahdo nin yaman iyo hooyadaa magaceed waa isdilaysaa ama walaashaa magaceed dumarka lama keeno golayaasha ragga xataa magacooda lama keeno innagana iyada lafteedii buu keenayaa xafladda say ragga oo dhami gacanta u dhiibaya <laughs> qaarna laaftay gelinayaan oo mucaaraqeynayaan carab bay sheegtaan soomaalidu laakiin dhaqamo xun xun oo cajamtu ay leedaho dhaqanka carabta ka fog bay leeyihiin oo xagga dumara ku saabsan oo hinaasayaradu ay ka mid tahay yaana qilat lgayra ay ka mid tahay waayo walaysa hada calى اlcumuum nin waloo soomaaliya baa sidaasa maaha la soco waayo waa waصfi daahirun baynu ujeedna ayib qaala lii shurayxu wamuslimu wacabdullahi saddexdaa inan buu sheegay inan muu sheegin sabaa'irkaana inaan inan lahayn baa muuqata qaala faman akbaruhum tartiibta kale horsheegista daahirkeedu waa maxay inay saa u kala wen yihiin soo maha shureixu muslim wa cabdullahi maca dalika nebigu su-aal buu ku celiy wuxu uhi faman akbaruhum keebaa u weyn waxay waxyaabaa u daliishadeen culamaa luga bay kamid tahay waawudu waawulcatfu inaanu tartiib faa'iideyn hadduu tartiib faa'iideeyo waawgu su-aashaasi may timaadeen bay leeyihin faman akbaruhum in kastoo ixtimaal ku jira oo oo dee ay dhici karto inuu rasuulku sabab kale u weydiiyey faman akbarhum koodeebaa u weyn yaعnaa si aan kunyo kaaga dhiga magaciisa taasina waxay tusinaysaa bay yidhaahdeen hada yadul calى ana اlkunyata min xayثu اlaslu takunu bismi اlbn اlأkbar xagga asalka waa banaantay in inanka u yar aad magaciisa kunyo ka dhigato ama inanta u yar iyadoo inamo badani joogaan lakiin xagga asal ahaan sida awlaa ah inanka u weyn inuu magaciisa kunyo ka dhigto inay tahay sida afdalka ah mid ka yarna waa ka dhigan kara waxaa kaloo laga qaadanaya calى ana اlkunyata min xayثu اlasl takunu biاlabnaai la bilbanaat in kunyadu xagga asal ahaan ay tahay in inamada magacyooda kunyo laga dhigta habla maya maaha wayajuusu an takuna bilbanaat hablahana waa laga dhigan kara لأن النabiya sأlow cama lahu min اlwalad walaysa cama lahu min alabna imisaad inama leeda nebigu kuma odhan imisaad caruur leeda bu hi wاlbintu tadkulu fi اlأwlaad fi isticmaal الsharc waay faanta abu shurayx bu hi waa kii u weynaa soo maha ricaayata lxaqi akbari minhum ka u weyn xaqiisaa la horeysiinaya oo taqdiim اkabiir alasl waa taqdiim اkabiir fi kuli ma kana min baab الtakriim asalku waa sidaa in wax allaalo wixii maamuus iyo sharfitaan looga jeedo qofka weyn lagu horeysiya xataa hadalkii oo kabir kabir waa kii nebigu alayh الsalaatu wasalaam laba ni labadii nin ansaarta ahaa oo xuwayisa iyo muxayisa marka kunyadiina waa saas oo kale kii weynaa baa lagu maamuusaya way wجه dilaalة الxadيث عalى maqsud الbاb أن النabiya slى الlaه عليه waslم غayara kunyata abiاlxakm buu bedeley wuxuu u bedelay ilى abi shurيx lma fi الtakni bhadi الkunya fi xaalatihi ma yushcir mushaarakaة الlahi taعalى fi shay min khasaaئisi wuxuu u bedeleyna waxa ku jira kunyadan xaalkiisaa marka la eego markiisaa marka la eego maaha mar walba oo ah inay dareensimayso eeg waan kala xukumay buu yihi markaan kala xukumo xukumkayga raalli ku noqda markaasay igu yidhaahdeen abulxakam markaa sifadii xukunkay siinayaan isaga soo sooma marka inuu sifadaa kamaalkeeda ilaahay la wadaago ayaa arrinta noocaasi ay dariica u noqon kartaa taasina waa tacdiim laa yaliiqu ila billah oo ilaahay cid aana in haddii loo yeelana wasiila ila shirki noqonaya haddaba maxaaran baa in abulxakam lala baxa iyo alxakam alxakam soo maa magacii ilaahay ahaa alxaakim aladi laa yuraddu xukmu abulxakam ba isagaa ka xeel dheer sooma ila abulxakam waxaa la odhan karaa ilaahay laysa lahu walad marka ilaahay subxana wa tacala kunyo ma leh oo taasaa dee khasiisadii ilahay wixii ilahay la gaarka ahaa in loo jeedo ka saaraysaa la odhan kara lakin alxakam ka war xadiidku laa yadul calى taxriim الtasami bhada اsm aw itakani bhadi اkunya muطlaqan mar walba inaan magaca lala bixi karin kunyadaana aan la isku magacaabi karin xadiidku in xaaraantii tusin maayo waxaa ku jira uun inama fihi ana taxriima yakun ida saaxaba dalika ma yuؤaddi ilى اlguluw oo haddii ay la socoto wax dadka guluwi ku ridi kara inay qofkii magaca u bixinayaan guluwi ku sameeyaan oo sifadii ilah o kale ay siiyaan aw mushaarakat llahi fi shay min khasaais ama loo jeedaba xukumkiisa waa xukumka ilahay oo kale markaasaanay banaaneyn lakin hadday taa ka maran tahay oo loo jeedo aslu lxukm inuu ku sifeysay asalka wax kale xukumitaanka haddii intaa loo jeedo de waa banaan tahay waayo hal ilahu yaktasu bikamaali اxukmi am yaktasu biasli اxukm bikamaali اxukm asl xukm markaa lama gaar aha asl xukm markaa makhluuqi waa magacna waa looga dhigi karaa sifana waa looga dhigi idaa xakamta ficilkii baa loo nisbeynaya makhluuq ayib maxaa u daliila haddii caalamiyada loo jeedan hadalkeeda badda oo qofka la leeyahay xakiim ama alxaakim ama alxakam aan sifadaba loo jeedine magacaasun calaamad looga dhigay taas iyadu waa jaa-is biduuni shak haddii sifada loo jeedo oo aslu sifa loo jeediyo maa yunaasibuhu minha waxay sida ku haboona sifada kamid ana ah waa jaa-is goor maanay banaaneyn haddii loo jeedo kamaalu sifa waay waxa u dalata cadad min الصaxaaba ayaa magacaa lahaa alxakm minhum alxakm bn اxaarif الsulami wاlxakm ibn xazn wاlxakm ibn abi اlxakm اlumawi wاlxakm ibn abi اlxakm اlansari dhammaantood waxay tarjamadooda ku taalo alisaaba fi tamyiid الصaxaaba libn xajar waana baciid in la yidhahdo nebigu alayه الsalatu salaam ma maqal in saxaabada magacaa la idhaahdo haddaanu nebigu maqlinna zamanku zamankii waxyigu ah ilahay baa kusoo dejin lahaa hadday xaaraan tahay magacaas mudlaqan u xaaraan u yihi ilahay baa kusoo dejin lahaa qur'aan tusiya inaanu banaaneyn marka iqraarkaas wuxuu tusinaya magaca in lala baxa inay banaanta bishari qasdi اcalamiya aw asli صifa soo maydaan fahmin aslu صifa iyo kamaalu صifa horta ma kala fahamsanta haa waan umalaynaya soo ma qaala fiihi masaa'il alula ixtiraamu asmaa illaah masalada koowaad waa in magacyada ilahay la weyneeyo ee tacdiimu asmaa illah iyo wasifaati weyneyntaana waxaa ka mida ah inaan makhluuq lagu magacaabin magaca iyo sifada ilahay uu gaar yahay ama ta mushtaraga a ah, kamaalkeeda iyadoo loo jeedo walow lam yaqsid macnaahu yaanu macnihiisa uqasdiinba macna yaanu qofku uba qasdiinba Eh, kamaalka yaanu qasdiyinba waay oo jaa-is ha noqotee dee sida afdalkaabaa sidaasa waana sheekh ibn saynu ka soo naqilay soo ma athaniyu takyiru lismi magacii la bedelo liajli dalika weyneyn ilahay magaciisa la weynenaya awgeed loo bedelo sida abu shureix abulxakam nebigu ugu bedelay abu shureix athalidatu ikhtiyaaru akbar اlabna inamada ka u weyn in loo doorto lilkunya waa sida asalka ah inankaad iska dayn kartaa inan baad ku kunyeyn kartaa kolley curfiga laftiisana in loo eego weeyaan waxyaabaha noocaasa oo hadday curfi ahaan ceeb tahay in hablaha magacyadooda kunyo laga dhigto dee waa inuu iska daayo oo aanu naftiisa iyo dee inantiisa toole ceeb aanu usoo jiidin ayib ila hadduu iska daayo shay waajiba ama mustaxaba kama tegine wallahu subxaana wa tacala aclam salى اllahu alى nabiyina mxamedi wعalى alih وaصxaabihi aجmaعin